محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الامام ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم البخاري رحمه الله تعالى باب اذا اشترط شروط في البيع لا تحل wuxuu ku saabsan yahay ida ishtarata hadduu saldhisto axadulcaaqidayn labadii oo kale gadanaysa midkood ama labadubaa shuruudan shuruud fi bayci bayca gudihiisa hadday shardistaan shuruuddaasoo waa taxillu banaanayn masaladaas sanadku ka hadlay maa xukmuhu xukunkiisa maxay tahay bayci ma fasahaaday mise ma fasahaadin marka laga hadlaayo ashuruudu fi bayc culuhu aykaa u kala qaadaan shuruud waafaqsan muqtaba alcaqdi caqdiga iyo beeca dantii laga lahaa oo u waafaqsan qofku uu shardisanayo wuxuu yihi maalan waxaa la yihahda alculuulu walajan ama tasliimu thaman walmuhman beeca marka laga hadlayo caaqidooyinka mushtariga qofku wax gadan alaabta wax soo iibsanayo iyo kaska gadayo inay waxay isku diidaan oo isisriyaan ama wixii ay muddo isku qabtaan oo ajar u noqdo arrimahaasoo kale wixii ku saabsan shuruudaasi waxba dhibaato amala caqdigii bay ujeedadiisi iyo dantiisi iyo beecii unbay ka hadlaysaa qaarkoodna waxay ka hadlaan shuruud oo u noqonaysaa labada qof nafcigooda mid kamida u noqonaysa u shardistay maalan alaabtan ayada ah waa kaa gadanayaa laakiin waa inaad i qaataa oo meel maladanaa kaa gadanaysaa kaa gadanaya waa inaad arqaankeyga i marisaa waa shardi u noqonayo labadii qofay wax kala gadanaysa mid kamida ah. gaariyaraan kaa gadanayaa laakiin meeshaa waa inaan ku gaaraa sax xabiiley cinda culamaa qaar kamida ah xaamrada kamid ihi xadiidu jaabir bay daliishanaya nabig alayh isalaatu wasalaam buu intii ka gaday kadibna uu shaqdistay xublaanahu ila madiina ilaa madiina uga garo inuu sii maalka saaqaado shuruudda beeca ka hor imaanaysa dantii loo aasaasay ama lagu talagalay oo ay kamid tahay maalan waa kaa badi laakiin mana geli kartid mana hibayn kartid qofna ma siin kartid maalan ayuu shaqay turkiyadu qofkii buu faraxsaday gaadhaa laakiin mana geli kartid ad unbaahaysaa ama qof lamaaratay ma siin kartid toona geli kartid kaasaa waa faasi ma banaana waxaa inoo imaan doonta sida darteed musanifka wuxuu keenay shuruudii faasidadeed laakiin riwaayada jaabir xadiidkiisaas bukaari waa weliya ah, qaar waa soo mara waan mari doonaa kitaab shuruud insha allah ayaduna waxay ka hadlaysaa qaybka kale oo hadduu yahay shardigu mid caqdiga muqtadihiisi iyo ujeedadiisi ka hor imaanayo aan ka hor imaanayni hadii jaabir kanna waa kii ka hor imaanaya in matalan addoontii aad garday ee soo iibinaysa lagu yidhahdo ma xorayn kartid ama haddaad xoraysana welaheeda adiga ma yeelan kartid kaasoo kale kafaasidku ka mid yahay ayaa lu kala qaadayaa amaa wixii markaasi manfaco ah oo qofka uu shardisto caqdigan aan ka hor imaanaynin waxay soo isgelaysaa qaacidadii caamkeeda xadiidkii almuslimuuna cinda shuruuطihim iyo calaa shuruuطihim aoataa qaala xadaanaa cabdullahi bn yuusuf cabdullahi bn yuusuf atanisi qaala akhbaranaa malik ibn anas ibn cabdillahi alasbaxi can hishaam ibn curwata zuhri hishaam ibn curwata ibn zubayr ibn cadwaan can abiihi buu ka warinayaa cumar bn zubayr can caaishata radia allahu canha qaalat caaisha waxay tihi um lmuminiin jaaatni waxaa ii timi bariira gabadhii bariira aheed bay timi addoon wali ahe oo cid reer ansaareed ay lahaayeen aheyd faqaalad waxay tidhi kaatabtu ahli ehelkaygii baan kitaabeeyey oon ka dalbay inaan xoolo intaan siiya isaan ku oroodo marna adiga addoonkaa dalban kara marna iskaeedkaa dalbi karto ninka soo xaqadin karta waad orogaysa haddii u arkaan qofkaa inuu dan iyo maslaxada ugu jirto inuu xoroobo in calimtum fiihim khayran ilayde fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayra kitaabada markaa qadar mucayan oo maalaha qofkaa lagu dhigan nujuumna waa loo sameeya awqaad mucayana iyo xiliyo uu ku bixinayo loo qaybiyey qayb kamidaana waa in laga cafiyo ama loo celiyo waliba qaybta u dambaysaa fiican haddii la yidhahdo toban kun fiikeen oo sanad muxuu ahaa toban bilood ku keen bisha u dambaysa in la yidhaahdo waa lagaa cafiyey ciyaarta si uu markaa ugu degdego xornimadiisii oo dibad ofaha marka waxay leedahay katabtu ahli calaa qisqi awaaq sagaal wuqiyadood baan ku kitaabeeyey oo ka dalbay inay u xoreeyaan awaaquna waa jamcu wuqiya wuqiyaduna waa wasnu arbacida dirham afartan dirham wax qaalaha wuqiyadu yidhahdo marka afartan dirham sagaal meeku sagaal sano sanadkiiba hal fi kulli caamin wuqiya an walbaba hal walqiyada onta dol inay bixiso sagaal sana ku qoranaysa waa waqti dheer arrintaasaa la soo heshii loo soo heshiiyey faaciliini ii kaalmo bay tiri caaisha saan dibba u xoroobo dhaqaalihii waxayga si faqultu waxaan ii bay tiri caaisha ina cabda ahluki ehelkaa qore hadday jeclaadaan ana cuddahaa inaan tiriyo kitaabaya xoolihii lahum ayaga aan keeshka hadda u tiriyo sagaal sana baa laisla gaarina haddaba aan ka saaro wayakuuna uu noqdo walaankii walahaadana lii aniga ehelnimada iyo qaraabanimada iyo raxibnimada ka dhalanaysaa xoraynta lixmata limati nasabu nabi cala salaam iaa lima hadday yaqbaliina anii kusoo wareegto facaltu waan yeelaya haddaan siinaya fadahaba ariiratu bariirasamaakisla markiiba fadahaba bariira waa faraxday waxay u oraday ilaa ahliha dadkiisa lahaa faqaalat lahum waa ku tiri sidii baa u sheegta waay ta caaisha inaad irasiinaysa xoolihiina haddaba laakiin shardigaasna way qaateen inay weli hayada yeelato waa shardi muqtamal cabdi waafaqsanyi qofka qofku wax fareeya inuu asagu yeesho walaag caaisha waxay ku taagan tahay asalkii iyo sidii saxday ku taagantahay fa abaa way diideen daalika calayha way ka diideen bariiro marka arrinka asaga oo cayd dhaheen hadday caaisha kaxoreynayso lacaq mu tafadula ha bixiso walaha hadaasa sina nooga baxsan maayo annaga eerka anigu tahay naga tirsan tahay hadhow mawaalida anigaa kamid tahay mawla ashoobaat annana mawla aclaman fajaadu ay timid min cindihi qoladii xaggoodii bay ka timid dabadii oo iyo jabsanay wa rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam jaalisun caaishadii is u soo wadhawarka ayuu la fadhiyaa gurigii caaishu nabigu jooga sala allahu alayh waali wasalam faqaalat waxay tii innii qad carabtu waan u bandhigay dalika arrinkaa intiisa calayhim korkooda fa adowa iga jiideen ilaa an yakuuna alwalaau lahum welihim ayaga u ahaado un mooyee wax kale waa diiday xoolahiina ay qaataan qaraabanimadiba ayaga yeeshaan oo ayagun ka tirsanaa waba in lasdhacdo oo waxbala maqaratimaa walaah fasamica nabiyu sal allahu alay wasalam baa maqlay warkiiasaga ah hadalkii baryayii caaisha isku celcelinayeen sheekadii buu maqlay nabaha kaga dhacday buubunkii waasaa buu yidina fa akbarana caaishatu waan u sheegtay an nabiya sala allah alay wasalam warkiina si tafsiil ah ugu warantay gabadhanaa raba inaan saacideeyo noqonayo ciddiibaana ku dhegen faqaala nabigu wuxuu yidhi qudiiha gabadha soo qaad yani biiciha soo iin ishtariiha soo kar washtarikuu lahum lwalaa walaa usha yani aan ka jirin kollaba ayag ma ogyihiin bay ka tahay sidaa darteed sawaabku halkiisa inuu taagnaana xaqwa xaqwa yutaba kalaba la taagnaanin iska dhig fainama alwalaau waluhu liman qofka dhaqoneeyo ee nicmada iska ee bixiyey kaasaa walaha la iskale bu nabigu sala allah alay wasalam qaacideed inama alwalaau liman actaqa sunanka laga faa'idaystay xadiida dariira faraha badan ayuu ka mid yahay tafacalad way samaysay caaishatu radi allahu canha sidii uma qaama rasuulu lahi sal slam baa kacay fi naasi dadka ilan waxaa ohan karaa muran caaishada u dhexeeya raggiya wax ka gadanaysa asamari bukhaari albeycu washiraau annisa maca rijaal raggii haweenkay wax kala gataan rag bay ahayn tiibu nabiga alay salam masale kale wuxuu sheegay haweenka iyo wixii lamid ahoo faham salada masalada ka qaba inay maqlaan faxamid allah ilahi wuu ku xamdiyay nabi وأثنى عليه وأماني ثم قال وحيرا ما بعد الحمد لله فانا كذب ما بال الرجال ركعة كذب أنت ما تستسهل أنت هاي وحول ديني معي ما وعدنا للشيء معي ما بال الرجال هذا كفرا هو بهالكي ساس وكهري علمنا لك فايسن إنما عيبين قتل لكن أنت أفراد فيسن وعيه مجعيس ولا شيء ما ينقم من جميل إلا أن كان فقيرا فقيرا فأغناه الله هي من ميساق العشيرة إلى آخره فكأما بعض ما بال الرجال ishtaruuna shuruuda shuruud shardisanayo laysa laa shuruudaas kamida bikitaab illah shuruudan diinta ilah kujir diinta lamada kitaab ilahiis diintaas ilaahay ee waxyeynka la yidhaahdo ee qur-aanka iyo sunnada waxaan waafaqsanayn maa kaana min shardi waxa waa wixii shardi oo laysa fii kitaab illahi kitaabka ilah waafaqsanayn fahuwa shardigaasi baatilun baatil wey wax kama jiraan wey buhaari marka wuxuu darishanayaa annahyu yaqtadi alfasaad walqudlaan nahyigu sidiisuba xukunna waa leeyahay afarkiyo tamarana waa leeyahay taruumka shayga nahyiga waxaa laga taxriim waxaas waa la nahiyey ah, waxaa kale waa ka wareegada maqasho xaaraamleedana ku dhicin iskaga fogow hau dhawaani maxaa ka dhalanaya marka haddii lagu macasi waxaa ka dhalanaya alfisaad caqdigii iyo caqdigahaa macsixin nufuudiga inuu socdo oo shaqeeya kama raafidnin daraati dimna qofki inuu dimaysa beri ka noqoto kama dhaanin qof kasta waxba uma tag fasaad baa ka dhalan halkaas taageen bukaari raximah llahu tacaala baabu laa tabcu rukbaan na soo maray madhab buhaari raximah llahu tacaala xanaabilada ayuu waafaqsay qaarkoodna waxay qaadayaan shahdi shardiga nahyiga uu noqonayo caynudan iyo shayga laftarkiisa raadadiisa ama shardi suruudiisa kamida ah, iyo waxay kala qaadayaan haddii saa aan ahayn ay kala qaadayan waxaa dhici kartaa badala shardi wasaxa alcaqdi markan ah ayay leeyihin haddii lafteeda deliishanaya marka bukhaari raximah llahu tacala ayadda xadiiska ku deliishanay fahuwa baatil wain kaana miata shardi boqol shardi baa ahaadee yacni taqdiir ilaa loola jeedaaye xasri maaha wax farabaynayno weligaaba intaas oo waraaqaa iyo intaas oo heshiisiya iyo intaas oo tawqiiciya saxiixiyaa la imow sharciga waxa hadduuna waafaqsanayn wax uu ku taray mujirto maxkamad kasta kuu goyso haddii culamo kasta kuu fatwooto haddii maaragtay sufaaca iyo erga kasta aada hesho sharciga waxa hadduu waafaqsanayn badida shaygan asagaa iyo dadkaasi waxba kuuma tarayaan saas wey marka ay dhahaan culummadu xukmu lqaadi laa yuxilu xaraama hayga ninka qaadiga xuunkiisu shay xaaraana ma maxalima nabiga alayh salaatu wasalaam wuxuu yidhi anigana dhulka ii imaada labada qof adeegaysa gobada raalka mafuuqun iyo qofka xaqa ee fasaxadiisii reerkiisa ee ninka walaalkii xaqiisa u gooya fa inamaa aqdacu qidca min anardi qayb naarta keliya u gooyay ha qaata dirara dirara ka tago masxaa waxaa weeyaan xaqina waa xaq baadilku waa baadil wain kaana laa tashar qadaa ullahi ilaahay qadariisa iyo xukunkiisa xaqu mudan in la qaato la raaco wa shardullahi ilaahay shardigiisana awfaqu adag oo lagu kalsoon yahay oo muhima in la qaato xadiikiisu walayay wainama alwalaa waa kama waluhu liman actaqa kolkaa shardigii ilaahay iyo diinta ilahay iyo xobihii ilaahay alwalaa liman actaqa halkaas wey adigu ama horaysa maya kaa waxoreeyo maasela walaah ee qofkaa waxoreeye ee nicmada iyo galada u galay qofkaas awliye iyo qaraabo noqonaya xadaana cabdullahi bn yuusuf bariisi qaal axbarana malik bn anas can naaficin can cabdillahi bni cumar radi allahu canhuma ana caaishata um muminiina ana caaishata uma lmuminiina radia allahu canha araadad waxay damacday an tashtari inay soo garda jaariyatan gabar fatuctiqa ay iska xorayso ee soo imsa kadib inay xorayso ayay damacday baryaow faqaala ahluha ehelkeediina waxay dahay gabadhii nabiicukahaa nabiicukiha waa kaa gadayna cannahaa ee gabadha ayaga waa kaa gadayna calaa ana walaaha lana walaheeda iyo qaraabanimadeedana imaanaga noo ahaa shardigaas yaa kaa gadayna fadakara daalika min rasuulilahi muushaka calayh salaam waana maqlay nabigila kuwa ka horaysa faqaala wuxuu laa yamaki daalik warkaasa waxba ka jirin baatilka ah inuu kaa reebin muhiimadan aad u socotay qiimaha badan ee gabadha inaad agoonnimada ka saartado xorayso warkooda cedbina u siin faina man walaa liman actaq walaa qof oo xoreeyo ma iskale qofka markaa caqad buu ku taagan yahay inuu maaragtay wax kaa u dhegaysta maaha inuu wax kaa maqlo ama waxyaalo kale ay reereebaan ma aha caqa ku socow waa dhiirigeliya rasuulka sala allahu alay ali wasalam abdacu tamri bitamri timir timir lagu gaday ayaa laga hadlaya timir timir lagu gado waxyaalaha marka laga hadlaayo mabiicii beeca markasiisa laga hadlaayo inuu yahay beycu nuquudi iyo inuu yahay beycu acraadi ama alcuruudi labadaas u qaybiya naqd binaqdin lacag al lagu gada iyo naqdin bicardin badeeco iyo lacag la gadaayo ama cardin bicardin badeeco badeeco lagu gadaayo haddii lacag lacag lagu gadaay tahay labaa loo kala qaadi inay tahay jinsi laba isku jinsa inay yihiin kadahabi bidaab walfida bilfida washilbu bishirin oo kale waa laba isku jinsa weeyaan waxaa shardiga atamaaulu waa atasaawur watamaaul wa an yakuuna yadan biyadi shardiga qaacida qabso labadan shay haddayba laba lacadood bay yihiin isku jinsi iyo isku magacana ay yihiin waxaa shardi ah in labadoodan ay isleeg yihiin haddana gacanta markaaba la iskaga dhiibo waxaa la ogoleen waxa la yidhahdo ataqaabul in la kala qaliyo dibaa fadli baa laga bixi waxaa la ogoleen in maratay midkoodna xaadiriya midka uu maqan yahay dibaa u lagu dhici haddii laba lacadood ay yihiin hadday tahay laba lacadood laakiin kala jinsi ah daab iyo tibo oo kale aayada ehe daab bidaab oo kale iyo fidla bilfidla oo marka laga waxaa la dhahaa beecu almuraaqala beecu almuraaqala ayaa la dhahaa min arajul ila lashar hadday tahay laba kala duusi ay tahayna asarf baa macqaal sarf bay noqonaysaa sarifka waxaa shardi ah, in iyo dambiyadii ay tahay ho iyo hoob ay iskugu dhiibi ayaa shardi ah. laakiin waa la kala badin karaa jin iyo golaha kala dahaba kale waa la kala badin oo isku maaha watuu nabiga calayh salaatu wasalaam yiri fa ida ilajnaas fabiicu kayfa shiitum haddii aan dimaasuna labada shayna kalabada kala duwan tahay saarku qaadata mu'mina waxaad ku galaysaa qamadiyo kale sonkol cusmaad ku galaysaa tabiicuka yishiitu idaa kaana yadda biyadi fadligaasaa la sheega hala waa inay tahay yadda biyadiku gacanta la iska saaro oo midna una naajisiheen joogo xaadar midna qaa'ida anuuna ahayn oo ilaa ribaadu nasiya lagu dhacaya waxaa ku timid haddii ay tahay lacag iyo alaabo laisku gadayo ayayna baycu mucaawada ayaa la yidhahdaa baycu mucaawada ayaa la yidhahdaa waxba dhibaataa malaha waa lagu kala qadan karaa ayag tafaadula lagu kala ibsan karaa waxba dhimay haddii midkood uu joogo midna maka yaalaa qofki sacabti baa la hayaa alaba ilaa kelama hayo baabusalam bay geli baabusalam ayay gelaya baacu mawsuul bidina taajiilu samari wa tacjiilu almudna in lacagtii soo hormariyo lacag loo lama hayo hor lacagtan maxaa bacdii keentaa waa ii keenbata Ah, looda marka waa in mawsuuf tahay tilmaaman tahay kaarayaawaakayo sida ay tilmaamay allowna khiyaaru huya waxa la imaamay sida aan ku shardinay heshiiska u ahaa dadku keeni weyno iyo noocii aan ku heshiinay khiyaar huya leehay waa ku geeli kara marka baabu salaf bay noqon lacagti baa la hayaa laakiin badeecada lama hayo bilcagsi hadday noqoto oo ay alaabtii taalo laakiin lacag aan la haynin dayn weeyaan waa dayn alaabaad meesha rabaa inaad qaadato lacagtiisna mahaysa idayn mooyaada waa inaad dayn qaadato dayntaan baa qaadan muddada loogu talagala faktubuuhu baysa ogeysa waa lakala qadanaya jaaijan musama kadibna shuruudeedii nadaamkeedii baa la qaasiin in ribaahu ardi laiska ilaaliyo baa u baahanta ribaahu ardi inaad iska ilaaliso waagaaala dursaan iyo waxyaalaha lagu saamayo iska dhowrto uma lahaa wax manfacaana qofka aad daynta siisay aadan ka qaadanin ilaanahu kullu ardi jara manfacati rawalina xadiidkaas daciifa xadiidu cali radi allahu canhu fii musnad alxaarif waa daciif laakiin waxay qaateen culummada ijmaaca qaateen ijmaaca qaateen oo waxaa weeyaan kullu dardi jarb wa manfaca waxaa wey waa qaacida ijmaaca ummadda isku dhaqsanta inaad qofka asaga ah shardisato daynbaan ku siiyey adigana wax isii maa lama ogo wax nafciga alaabta aad siisay dayntiin baa ka soo qaadanay hadduu wax kugu jaro ku tafadulo iska kaas siiyo dhibaato ma laha waa ixsaanaysa mafal waxaa ku timid lada nina lama hay lacagna lama hayo bidacada lama yaqaan la kala gadanaya bayculkaali bilkaali bay noqoto bayculkaali bilkaali denteenu gatay noqoto taasna waa naha rasul la slam bayculkaali bilkaali waa xadiis daciif ahade lakin ajmacat lumma calaa hada xukum ummadda waa isku waafaqday xukunkaas inuu jiro oo aan la ogoleen bayculkaali bilkaali lima fiihi min algarari waljahaalati waxa ka naqi maayo ee dhibaataa darteed ummadda waa ku ijmaacday laba shay oo la haynin in la kala gato oo la isnacabsado xaaraada uma banaan marka qaacidadaas marka baycu tamri bitamri baa ku dhamatay baycu dahabi bidahab baycu dahabi bilfidma arrimahan imaanaya hibabiyaadka hadday isku jinsi yihiin iyo hadday kala jinsi yihiin marka laga hadlaayo on baaqan ku soconaysaayo hadday isku jinsi yihiin laba shardi baa loo shardiya maxay kala loo shardi nacam yadan biyadin in gacanta iskaga dhiibo sawaan bisawaab hadday kala kala jinsi yihiin maxaa niri hal shardi baa la shardi waa maxay altaqaabul fi madrisi alcaqd meeshii markaas lagu kala qataranta kala baradu male way kala diisiyiin ah, ida talafat ajnaas biuka bashiitum ida kaana yadan biyadi xadiis nabi sal allahu alay ali wasalam xadaana abulwaliid dayaani hishaam bn cabdimalik qaal xadaana lay aleyf bn sacd ilami can ibni shihaab moxamed bn muslim azuhri can malik ibni awsin radi allahu canhu samica wuxuu maqlay cumar ibn khaaab radi allahu canhuma can inabi sal slam qaala nabigu wuxuu yidhi alburu bilburi burburu u gatay riban hilow ilaa haan wahaan inay tahay mooye haan wahaan waxaa kun wahaat kun wahaat waa afsomaalia xataa way u dhowdahay haan wahaan waxaa weye hooyaho hooyahooduu washaciiru shaciir iyo mooguya qabaduhu binfurmi bishaciir u galay ribana in lahaan lahaan tamarti mid bitamra timid u galayna riba ribawa in lahaan inay tahay iyo dambiyadi waa salamaco iyo dambiyadi bihaan wahaan iyo isku midu hal shardi kuu sheegay shardiga kalenta xadiiska kalaa kuu sheegtay xadiistana waa in isku aruuriyaa mida shardiga kale sawaan sawaan bisawaa haanba haan hal shardi ugu sheeg oo in majliskaasi meeshaasi ugu kala qaato shardiga kale waa ina maadaama isku jinsi bur iyo bur waa inay yihiin isku leeyihiin burkana waa fiican yahay kana waa hooseeyaa magaciisa burba kama ahaa timitu waa timid bawskuday oo allafsan oo angeganayo mid fiican oo wanaagsan oo rodoba iyo kada haddiiba magaca timidkooda yihiin waa inay isleeyihiin sawaan bisawa baabu adiinkana waxaa ku dhici kartaa ribaau lfadli ribadaasi uwaacdeeda uu ilaahay xarrimay ayaa waxaa ka mid a ah ribaulfadli iyo ribaaulmasiya buyuucda labaduba galaan midna daynihay galaan oo beeculqarbi baa layihahda waa kii buyuucjaahiliya baabu baaci zabiibu bizabiib zabiib zabiib lagu jaray wa acaami baashir biacaami lagu jaray waa mujaal cafkaasi acaami camalkaas wey zabiib dacaaf loo geli xaddathana ismaaciil ibn abi uwaysa qaala xaddathanii malik ibn anas can naafi can cabdillahi bn cumar radi allah canhuma ana rasuul lahi sal lahu alayh ali wasalam nahaa can musaabara musaabaradu buu nabigu alayh salaatu wasalaam nahiyey saa ku wuxuu ku yiri walmusaabaratu badcu amri aw amari timaartii iyo oo la dhalal bitamri kale ayaa haddii tamar tamar aad maqasho fi tamar waxaa loo isticmaalayaa timirta geedka saara ayaa tamar mufaala dhaxlin kitaabni bitamri haddii la yidhahdana waa midda jaabiska ee dhulka taala ee makiinka iyo miisaankiisa lagaanayo marka musaabara waxaa la yidhahdaa beecusamari calaa ruusi shajar geesha madaxiisii bay saaran tahay bitamri kenya tinuuka taalo oo la miisaamo la kiireeyey in lagu daro ayaa waxaa la yidhahdaa abusaabana ma banaana sabab loo imaan doon misada carayaa la yidhahdo ayaa laga soo reebaya sababta loo diidana waxaa weeyaan midda dhulka taalla waa mid angegtay oo meeshii heerka u dambaysana ay gaadhay xagga culayska iyo awoodda miisaankeeda ta meesha saaranna weli biyihii baa ku jira oo intifaaq iyo barar baa ku jira saa darteed hantaha la karsiyo oo la gamido waxaa weeyaan ninka meesha saaranba markay noqoto angeeg noqoto miisaanka hoos buu dhacay walidaalika nabiga waa sheegay cilada cilada waa sheegay rasulka alay slam wuxuu yidhi cayaankuusu ugu dabo ilaa yamis rasuulka alay salaam cayaankuusu ugu dabo ilaa yamis fadabka markuu angego sooma usamayo ha dee toban kiilo oo hadda yaradiisa oo halka aan gaafaynin iyo toban kiilo deed saaran baa isku gaday tobankii deedka saaraaye hadda buuraa markuu hadda emeeyo shankiibu kusoo qorisaanka waxaa soo baxay marka baycu tamri bitamri mutaqaabila timirtiba lagu galay oo la kala badiyey maxaa lagu magacaaba ribayesh ribaaya tamri bay noqonaysaa qaal xadana ismaaciil bn ismaaciil bn abi ways qaal almusaabanatu baycu tamri bitamri kelan wa baycu zabiibi bilkarami kela baycu zabiib zabiibka waa cinabka markuu zabiibku markuu adego oo yaraado oo timiraba badan buu leeyahay markaasa zabiib la dhahaa marka uu geedkiisa areega cina baan dhahaa marka beecu zabibu bilkarab karabka waa geedka laka hadda waxaa loola jeeda cinabka loola jeeda yani karabka waa geedka laftiisa geedka zabiibka ilaa karabka ilaha marka waa soo martay bacda riwaayaat oo natiijada lagu magacaabay laakiin hadda waxaa weeyaa nahiga inu mudadii taxriim ahayn tansiih ahayn laga fahmi ama ujeeda buricaan ay ka wateen oo khamrada iyo waxyaaba noocaas oo kalaa ah. unbaa laga cararaayo oo yani waxay soo gelaysaa masaladii ku saabsaneen cishaha oo kale ku magacaabeen catama wamaacu zabiibi bilkalami cinabkiibaa loo jeedaa in musdaba kaylan yani cinab geedka saaran iyo zabiib marjiilaho miisaamay oo miisaankiisa la garanaya in isku daro hadda way kala badanayaan ibaa fadli baa laga carnaya labadaba la qabandoona ayb qaala xadaana abu nucmaan maxamed ibnu fadl qaala xadaana xamaad ibnu zayd ibnu dinham can ali bin abi tamiim safiyan can naafic mur bni cumar can ibni cumar radi allahu canhuma qaala ana nabiya sala allah alay waslam nahaa can musaabana musaabaradu mima yaqaan al musaabara laakiin qaalada ibn cumar baa tafsiirka iskale musaabarada wa mudraj bitafsiir oo keenay walmusaabaratu alladii alsamara bikayn in timaartii geedka saaran uu ku galo bikayni yani bitamrin kayn timid kaynaa miisan in zaada wuxuu leeyahay marka wuxuu leeyahay midkii minaha ku wareegay geenka ku wareegay robanka ku wareegay wuxuu dhihi izaada haduu zaado oo timirta laga kaa qalay ee ku siiyey iyo geedka loosa baktiyaana si geedka waxa saarane geedku waxaa ka saaran ee hadda aad qiyaasnay iyo timirteanku siiyey hadday geedku waxaa saaran ii badato falyaclaa iskale wain naqasa haddaysa nusqaanto fa calay anay ku kay weerayga nusqaantay ad waxba laguma hayso sidaa odhay waa heshiis iyo taraadi laakiin taraadigu mar walba uma shaqeeyo heshiiska lagu heshiiyey shayga cabdiga kursigiisa xaram oo manaahigu ka horreeyey waa isku raadi noqonay waxba kuma tahay ribada waa isku raadi noqdaa waxyaalahaas o dhan raadahashaa ma tahay marka wuxuu leeyahay izaada hadduu ziyaada talyaaniga isaga ziyaada wa in naqasa hadduu hoos uqaca nusqaamana fa calaya korkay inuu iga nusqaamayn anu iga nusqaam buu leeyahay qaala xaddaanii qaala wuxuu leeyahy waxaddaanii zayd bn qaab waxaa waxaa zayd ka warinaya cabdullahi bn cumar cabdullahi bn cumar radi allahu canhuma zayd bn qaab ka warinaya riwaayatu saxaabiyin an saxaabiyin وxaddaanii zayd bn thaabit an nabiya sala allah alay wasalam naqasa fi caraaya caraayadii buu rugsaday ogolaaday bikarsihaa markii la damido oo la qiyaaso la ogaado wixii geedka saarnaa in lagu galo maxaaha kimirulka taala ayaa la ogaada bishuruud shuruud bakeliha ayaa la ogaada baab alxalaala waxay imaan doonta meel baa lagu keeni doona musanifka raximahullah baabkan hadda baycu zabiibi bizabiib baycu zabiibi bizabiib muuna keeni muuna keeni wuxuu keenay baycu zabiibi bilkaram baycu zabiibi bilkaram iyo baycu tamri bitamar buu keenay baabkan wuxuu u baabi zabiibi baycu zabiibi fi sabiili yutacaamu bitacaamna ma keenin adacaamu bitacaamna ma keenin calaga buhaari ad ku taqaana waxaa wey raximahullah inuu masaa-isha qaar ama axaadiista qaar oo shardigiisa gaarsiisneen inuu baabka kugu ishaaro baabka inuu kugu ishaaro saa darteed riwaayatu muslim xadiidi macmar bin cabdillaahi oo marfuuca adacaama biacaami milan bimilin raashin raashin lagu galo waa milan bimilin yahay hadday isku jinsi yihiin ayaa soo aroortay riwaayat ibn annafi ayaduna ka imaatay masalatu azamiim atamr bitamri samiim bisariidi bay la imaan doonaan baabu bayci shaciir bishaciir shaciirta iyo shaciir lagu gaday waa isku laba waa raashinka nooc ka mida shaciirta maaha qamidida oo kale ah micnahaas fasirada ay baabkaas ku dhowaaye in labadaas isku magacaa isku galo shaciir shaciir lama kala balin karo lama kala balin karo majliskana laguma kala tegi karo wuxuu mutaqu qaayib yahay labadaas shardiba shardiga qolanka labadiisa oo mutajaa isku jinsa yihiin xadadana cabdullaahi bn yuusuf bin akhbarana maalik can shihaab can maalik bni awsin akhbara annahu iltamasa sarafan sarif ayuu dalbay iltamasa wuxuu raadsaday maalik bin awskan sarfa sarif buu raadsaday miliyata diinaar waa sarif miliyata diinaar waa sarif ninka muxuu wataa maaliga boqol diinaar buu wataa muxuu rabaa firduu rabaa daraahin buu rabaa oo danaaniirta laga soo bixo oo daraahin siiya fimaa ayuu u ordaayaa man yasarifu min yaysarni fayaysarif uga orday fadaacani waxaa u dhawaaqan yimi dalxa bin cubaydilaahi radi allahu canhu arda asxaabii kuna badnaa fataraawadnaa markaasaan gorkortannay sabirka waa intaa ilmaha iga rabiya in ziyaadiyo iyo waa laba shay kale jinsi waa beec sabirka waa nooc beeca ka mida waa taraawadna laabaduba waxaa weeyaan dalabu ziyaada wa naqsi wey kamid culew in ziyaada kamid culew xagami taraawadna waa gorkortannay xaq kastaba qaminni waa iga sarritay oo heshiiskii waan gaaray meel baa ku xirnay faakada yahada qaxa wuxuu ka qaatay dahabkii muqallibuhaa isagoo rogroogaayo biyadii gacantiisa dahabkii tiro qaala isagu rogroogaya waa igala wareegay awal daraahimti uma qaala wuxuu yihi xataa yaatiya khaasiniin khaasininkeenii baqaalka hayey furaha hayey lacagta hayey min alqaaba qaaba ilaa qiima meesha qaaba la yidhaahday waxaad ka dambaysa ee dooxada madiinaha meelaasuu jiraa beelahaas waxaas ku maqaya markuu imaado ayaa dalainta uu siinaya intaa kahor anaa dinamiidka sii haysan uu soo laabo wa cumar cumar bn khaaab radi allahu canhu yasmacu dalik warkaas waa maqla faqaala wuxuu yihi cumar wallahi laa tufaariqu inaan maaliga ufaariqaynin dala xataa taakuda min ilaa ka qaato halka hadaafkiisa ilaa ka qaato oo lama ogolo daabkii baan kaa qaadan tilmadu ma kale igu imow laba shay oo rubawiyaada oo midkoodna xaadima ugu maqan yahay duraau nasiic noqotay ma banaana min qaala rasuulu lahi sal slam ba wuxuu yihi adahabu bidahabi daafaan lagu gaday riba ribo way in lahaan lahaa in hool hoo tahay mooyeen warbuubuubuubuubuugaday ribo ribo in lahaan lahaa mushaciiru bishaciiruugaday ribo ribo in lahaan lahaa watamrtamrbitamrbuugaday ribo ribo in lahaan lahaa saasuu nabiga calayh isalaatu wasalaam marka shaciir bishaciirkaas hadda maafka musanifka ashaciiru bishaciir ayuu deliishanayaa anaabi bidahabi haddii ay ribo tahay in lahaan lahaan hadday dahabi ribo tahay ayaduna sidoo kale waxay riwaaya kala ku caddaysay riwaaya kala caddaysay taasuuna musanaf bilasraariha baabu baycidaan bidaab naafdaas lagu garay xaddaana sadaqat ibnu fadl akhbarana ismaaciil bnu culaya ibnu ibraahim ibnu maqsad qala xaddaana yaxya ibnu abi isxaaqi qala xaddaana cabdiraxmaan bn abubakr qaala qaala abubakr wuxuu yihi radi allahu canhu saxaabigii bashuur biniyatihi nufaa bnu xaarif baan ihahdaa adaa'ifi qaala qaala rasuulu lahi sal slam wuxuu yihi laa tabiicu dahaba bidahab dahabkaa waa ku badin ilaa sawaab sawa iyo isuyadii mooye midkanna waa tibri midkanna waa madruub oo muxuaha lacag laga lacageeyey oo la hagaajiyo oo laga shaqeeyey soo dahab iskuma aha lama ogo midkan waxbaa ku jira oo kulli waxbaa ku dhex jirta ku dhex jira waxyaala kale oo jawhara kana waa khaalis xataa tufasal buu nabi alay xadiisu malik bin culayr fi saxiix muslim waa ilaa la kala sooco midkan midkan isku dhigmaan hala ogaado lama banaana والفضة بالمكسس والفضة بالفضة إلى سواء من سواء مثل جيمولين وبيع الذهب بالفضة ذهب يفضة وكلا جنسي اسكو قرأ والفضة بالفضة بذهب اسكو قرأ كيف شيء صارتها كيف شيء تنتبع قدر هنا إذا كان إذا كان يكون بيدي آه آخر بيدي لكن وين يسلي وين يروحون كذا مجلسك المسؤول بيده بعض أبناء الفضة بالفضة لا الفضة بالفضة بعض الحكومة في الله حدثنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عمي عبد الله بن سعد بن زهري xagga abdixamid bin caaf zuhri ku waxsanaya adeerkiisna waa yacquub yacquub bin ibrahim bin sacd qal xadaanaa ibnu aki ibnu aki zuhri zuhri walaalkii yuru dhalay soo sheegay hadda kahor waxaa niri muxamed ibn cabdillaahi ibn muslim moxamed ibn cabdillaahi ibn muslim zuhri can camri adeerkiisa oo moxamed ibn muslima qaala xadaanii saalim bin cabdillahi baa igu qalay can cabdillahi bin cumar radi allahu canhuma ana ba saciid ibn qudri abdadoo bidr alaaley xadiida can eh, rasuuli illah saas ule abi saciid alqudri xadada wuxuu u warramay saari cabdullahi bin cumar buu warramay cabdullahi bin cumar markaasu wuxuu yidhi inta daliga kaa oo kale xadiidan buu sheegay can rasuulillahi ku wariy sala allah alay wasalam ah, marka midka daalika xadiiska waxaa ku sugan ixtisaar waxaa kaloo ku sugan taqdiim iyo tahriir waxa uu ka hadlay waxaa wayaan abi saciid alqudri xadiidkiisan wuxuu kugu xawilayaa xadiida cumar bin khadaab xadiida cumar xagga soo maray dalxa bin cubaydillah uu lahaa markaad kaygataan idinkooda sasiinin oo dambiyadintii tiinu marka ka hadlaayaa wuxuu leeyahay abi saciid xadiidkiisu mila daalika mila xadiida cumar cumar xadiidkiisa oo kale way haddaa soo maraynay an rasuuliya falaqiyahu cabdullahi bin cumar maa la kulmi cabdullahi bin cumar iyo ibnu cabaas madhab bay qabeen intaanu la kocaalna xadiistan uu soo gaani waxay qabeen laa riba ilaa binasiya laa riba ilaa binasiya inama riba fi nasiya khamiistaas weeshadeen ribada sidiisaba sideedaba in meesha lagu kala tago iyo isasiibu un baan leehe waxba dhib ma laha tafaamul tafaamulka dhib malaha in la kala badiyo haddii isku jinsiyiin xataa waa la kala badin karaa bay qabeen inama alridaa fi nasiya xadiiskaasu ku dhegana cabdillahi bin cumar inuu ka soo noqday waa la xaqiijiyey ibnu cabbaasna khilaafka ka taagan waa ka soo laabtay iyo kama soo laabanin marka madhabka cabdullaahi bin cumar halkana ka muuqanaysa markii abu saciid uu wariyey xadiidka aabihi cumara uu wariyey oo in ay sawaa bisawaa iyo yadan biyadun ay sharday tahay abu saciid alqudri wuxuu ka maqlay buu cabdullaahi bnu cumar u imaaday markaasuu wuxuu yidhi maa haada aladii tuxadidu can rasuuliillah waa maxaadiidkan nabiga ka sheegaysa calayh salaam oo leedahay sawaa bisawaa waa inay isleeyihiin ashyaada in yadan biyadin garan leh isku dhiibo laakiin in la kala badiyo maxad u diidanta xubaabumasiix baa la diiday faqaala abu saciid baa wuxuu yidhi fi sarifka samictu rasuula allahi sal sl nabigaa maqlay yaquul asagoona addahabu dahabi dahabi lagu gaday milan bimili waa inay isleeyihin lama kala badin karo wawariqu fidadu biwariqi fida lagu gadayna milan bimili waa inay isleeyihin lama kala badin karo tafaadul marka ma jirin waxba dhibaato ma lahani xadiikaa lagu rideyn nabiga alay salatu wasalaam ka maqlay oo himaafalmijil waxba dhib ma laha ayay qabeen markaa muqura ka salaatay radi allahu canhu ardaa masaladaas qaal xadadanaa cabdullah bn yuusufin qaal axbarani marka xadiidkan abu saciidna wuxuu waafaqsan yahay xadiidka cumar xadadana cabdullah bn yuusuf qaal axbarana maalik can naafic can abi saciidin alqudri radi allahu canه ana rasuul la sal slam qaal laa tabiicu dahaba bidahabi dahab dahabaa u gadina xataa hadday lacag iyo alaab ay kaa tahay ilaa mila min mili waa inay isleeg tahay walaa tushifuha kaa ziyaadinina bacdaha barkeed calaa bacdi barka kale ka ziyaadinina walaa tabiicu lwariqa fido bilwariqi fidaha ugadina ilaa milan bimilina isku mid yihiin mooyana sabaan bisaba waa kala cadaysay walaa tushikuha kala islaajina bacda baka bacda baka kale walaa tabiicu minha hagadina bicalkaasi xaggeeda gaayo mutlaqan bimaajisi mid xaalala joogo halkan wuxuu kuu sheegay labadii shardida labadii shardida maxay ahaayeen milan bimilin iyo ydbiyadiyadda waa ku bustay walaa qabiicu minhaa qaa'imu mid maqan binaajizin mid xaaligaa ku qalin oo yadabiyadin baa loo jeeda ma inay tahay yadabiyadinta haddii kale walaahu masi ay noqon marka walaa tushrifuunaas waa waxay ka mid tahay afcaasha min aladaab yani labada macno faa'iidaysa shay wuxuu faa'iidanaya macno didkiisa waa faa'idanaya waa loo isticmaala nacam marka walaa tushrifuuha kala ziyaadin iyo kala musqaaminina labada waa qiib waa dibinta ziyaada kana musqaamin kala musqaamin kala ziyaadin marka walaa tashiif waa kala siyaadinaha kala nusxaaminina labadaa loo isticmaalaa bacda wuxuu ku saabsan yahay baycu damaaniin diinaari dahabkii lacagtii lacagta hawey kudiimaanu kaa dahabka baabu dahabi bidahabu waa xar laakiin diinaaru dana waa lacagihi dahabka waa lacag oo nuquudow masaaraan ayaga oo dayna ayadoo dayna dad dambiyadun baa shardi xaddaana cali bn cabdillahi madini qaal xaddaana ducaad bn makhladi qaal xaddaana ibnu jurayd cabdilmalik qaala akhbaranii camar bnu diinaar anna waa saalix zayati abi saalix zayati amaan waa kuwa magaciise abara annaga samicaa ibn khudri radi allahu canhu yaquul addinaaru bidinaari shilinka dahabka dahabka lagu galay iyo wadirhamu bidirham lagu galay waa isla yihiin jawaabtuna kala maqan riwaaya kala cadday riwaayatu muslim mithlan bimithli ayuu nabi alay salaam waa ina isla yihiin man zaada aw izdaada faqad arba ninkii ziyaadiya ama dalbaa ziyaado dalbaa iyo laba waxadoba isku jinsa yihiin faqad arbaa dhibu ku dhacay nabi sal allah alay wasalam faqultu wala kaasa waxaan ku yiri buuli ninka qultuna waa kuma waa camr abu saalix zayaad abu saciidka qudri xadiidkiisaas iyo xadiidka cumar bn khaaab arrimahan isku ribaweedka isku jinsi hadday yihiin lama kala badin karo iyo ibni cumar ibni cabaas oo le tafaadul waa dhammaan tahaye kiloa nasiya iyo ina kala tagoona la diidan yahay ibni cumar waa soo maray ibni cabaas lawaaka abu saalix baa wuxuu ku yiri abu saciido qultuba waxaa ku yidhi faina ibnu cabbaasi laada kuwa muusaa sheegaysa ma qabo oo wuxuu qabaa labada shay ee isku jinsiga in la kala badin karo keliya la diidayu in la kala maqnaado oo midkoodu maqnaada ma la diiday marka laa yaquuluhu faqaala abu saciid baa wuxuu yidhi sa'altuhu ibnu cabbaas anaa qabtay oo aan weydiiyey faqultu waxaa ku yidhi samictahu min annabiy warkan aad leedahay laa rima ilaa fi nasiya ma nabiga ka maqashay sala allah alay slam aw wajadta fii kitaabillah mise kitaabka ilaahiy qur-aankaa ad ku cad ood ka heshay qaala wuxuu ibn cabbaas kullu daalika laaqi kulla daalika laaqi laaqi kullu daalika labada midna ma dhahay kulla daalika laaqi labada midna ma dhahay yani nabigaa kaas oga noqdana nabi qur-aankaan ka helana kuma lihid hadday qur-aankan labada dhex yaallaa sunnada nabiga calayh salaam xibnii marka laga hadlaayo antum wa antum idinkaa calamin ka yaqaana birasuulilahi sala allah alay slam sunnadiisa mid yahay cali ibn cabbaas niya marka ciyaaro u ahaa wuxuu bixinaayo abu saciid alqudri radi allahu canhu ka weyna marka idinkaa yaqaana walakin abaranii usama usaama bnu zayd ayaa ii warramay ana nabiya sal la alay slam qaala inuu yidhi laa ribaa ila fi nasiya riba ma diirto waxaan ka ahayn nasiya markaa waxay noqonaysaa mafhuumka in ribaafadli ay waxba dhibaataa lahayd ribaafadli in la kala badiya in malahee akala tadindiika wa kale inuu kala maqan yahay laa ribaa ila fi nasiya zayd kana usaama bnu zayd ka naqday xadiidka marka usaama bnu zayd la rabaa ila fi masiixa cabaas warinay radi allahu canhu ka wariyey arcayda masixu arcayda maya xadiidka daahirkiisa la ila fi masiixa tawiil baa galay oo qaa'in badan baa gashay isaga laftirkiisa waxaa loo jeedaa riba ribo yani marka laga hadlaayo labada nooc ee ribada ribaulfadli iyo masiixada ayaa waxaa aad ugu badnaa ribaulmasiixada ku badneed marka middaa on baa aad iyo aad intaa badan arrimo waqti badan iyo wuxuu ahaa iyo qadari ayay yidhahdeen laa ribaa ilaa fi nasiixa maarata teeda u daran iyo u badan iyo ayaa laga wadaa ee ma aha inaan maarata ribaadu fadlina ayna ayaduna riba ahayn ma aha xadiistaa kale faraha badan baana la qaatay xadiidka usaama bin sayd radi allahu canhu inuu macnaha qaatay iyo inuu xadiidkiisaas la nasakay iyo cala alaqal inuu marjuux yahay oo de riwaayat alakar riwaayinka riwaayatkaa horan ay wariyeen ayaa laga hormarin riwaayat alaqal ee laga hormarin marka midda kale riwaayatu eh, eh, hadday eh, kulmaan nahyi iyo kuwa ibaaxa nahyiga laga hormarinaya ninka wax nahyinayo ee taxriimka ka hadlaaya ziyaadat cilmi ziyaado wata wuxuuna marka isaga maqal buu ka wakaalay maqleen oo marxatayda ku jacala malamaxmad marka saas ma lagu helo ayb baabanku ku saabsan baycwara baycu lwari midaabi nasiica alwara tuba baa la yihahdaa bidahabi dah lagu gada nasiicata waa laba kale lacagood oo kala jinsiya nasiicatantaasay marka imaa ka keenta waa la kala darin karaa laba lacagood oo kala jinsiya wey laakiin in ay mutada xadilka lacagtu waa tukaashka somaa intaatayna doolarkiina waa emay ugu igood oo kale baycwara bidahabi nasiica dad halaa xabsigi cumar an lacagaha sideeda alawraaq naqdiya layihaahdo awraaq naqdiya mutafarica min usuuliha usuulshaydana waxaa way daabkay fadada xukunkooda bay qaadan sayba wahijaab kulli xukunkooda bay qaadan haddii ribiyaad ay noqoto iyo hadday zakawaad iyo zaka ay noqoto xukunkii dahabkiiyo fadada bay qaadanaysa lama dhigi karo dan maxaa weeye waa lacag dagaa laga keenayoo dahabkiiyo sunnada isticmaali jira maaha ma dhigi waxaa ka dhaladaha meesha hadee la yihahdo sakalka ma waajibeysa waana xawlyaa qowl daciif ah oo aad iyo aad maaragtay loo rajiyey korka dadka ku ahaa xadana xafs bn cumar qaal xadana sha bn xajar qaal axbarana xabiib bn abi haabita qaal samictu abaminhaaj abuminhaajkan waa sayaar sayaar bnu salaam axanafi sayaar ibnu salaamata axanafi qaala sa'altu albara albara bn caazib wazayd bn arqam radi allahu canhu an sarfi weydiiy labada raqba mushtara oo sarifka ayay ka baxbusay jireen labadaba sarifka waa weydiinayeen fa kullu waaxidin minhuma mid kasta labada kamida yaquulu wuxuu yahaa markaa weydiiyada haadaa khayru mindi hebel baa iga khayr badan hebelaa mise hebel baa igu dhaama hebel u doono tawaamucay ka mid tahay salafku umay saxaabada nabig alay salaam iyo siduu midooba midka kale u qadarin jiray macrifadiisa iyo aqoontiisa isagana uu isku miidi jiray marka midooba wuxuu lehay ala khayru mini haddii la celceliyolagii damaha jooga ka jawaabay ah, noqoto fakilaahumaa yaquul mid walba wuxuu ku jawaabay nahaa rasuulu llahi sala allah alay slam wuxuu reeba can bayci dahabi bilwariqi ilaah ina lagu iibiyo dayn xaalay tahay dayn soma ama la kala badin karaa lakin maxaa laguuya dayna ladan biyadin mashaakilkaasaa la waayay baabu bacid adigu weliyo dambiyadii daakiyo fii mali haddii iyo dambiyadii ay tahay ka waran sax wey haddii iyo dambiyadii ay tahay waa la kala badin karaa dhimana xaddaana cimraan bn maysanata qaala xaddaana cabdaad bn cawaaq qaala akhbarana yaxya bn abi isxaaqin qaala xaddaana cabdiraxmaan bn abi bakr can abihi radi allahu canhu abibakr abufaac qaala naha nabiyu sala allah ala slam wuxuu reebay can alfidati bilfidati in lacag ibaa fida lagu daro wadahabi bidahabi lagu daro ilaa sawaami sawaa inay sideedii imi marka isku jisiye wamaraba lakulmaa been matabayaca beena bilfidma ilaa naafku makunkana waa kala jisiye kayku shigaasaahama lakin maxaa la socota idaa kaana yadan biyadi wakibata bidahabi dahabi kibada isku gadnama waa bogonaaday kayku shigaasaahamo kala xagga tafaadulka laa hadlaya kala badinta laakiin xagga kale waa in yadan biyadin ay tahay oo hool hor ay tahay oo ribaau masiya iska ilaaliyo baabu baycu musaabana wahiya baycu tamri bitamari waxa musaabanada bayca la yidhaahdo waxaa weeye timir shay oo hamiisan bitamari taaladan waxaa mid waa geed markay saaran tahay midho ay tahay oo qiyad uu u galo ayaa la yidhahdaa waa koo laba wadaycu zamiiri bilkalab zamiirka oo kilinka hamiisan ugu tayaan bilkalami edabki geedka saara in lagu galo ayaanu musaabaraw labada masalada musaabara lagu fasiray waxaa kaloo lagu fasiraa baycu alxabuud alxubuudi fii suburihaa inda kenya sabuulkii oo gudaha sabuulkiisa ku jira oo sabuulku saaran oo nuunkii geeskaala in mid miisa lagu galo iyadana musaabara soo geli iyadana musaabara maxaa qabana waa la dhahaa maxaa qabana waa la yidhaahda iyadana babu musaabara iyo imaxdubun tahay marka laba shay oo isku jinsi ah oo midna uu saalax yahay miiskiisii iyo muxuu ahaa alaabtiisii jeedsanya loogyaha macluuma iyo mid geedka saaran oo maraaxiishiisa weli aan dhammaaninoo isbedel adow udhici dono kuwan jira in isdhaafiyo ayaa la tiriyey marka wuxuu kula musanifka baycu lcaraaya waa baabu bayculcaraaya bayculcaraayana waa ku saabsan bayculcaraayaduna waa musaabanada iyo hadda mitaadkeeda uu musanafka inoo baabeeyey musaabanaasa musadraka taasay musadraka tahay caraayada aqwana imaan doontaa tafsiirkeeda baab tafsiir alcaraaya ku dhihi doona qaala anas wuxuu yidhi raximah radi allahu canhu nahaa nabi sal sl an musaabana muxaaqara musaabanadii mu nabi nahayey musaabanadu waa beycu himaari calaa ruusi shajari bitamri kaylan ama beycucinabi cala lkarami bizabibi kaylan ama beycu xaruuri axisumina bindati kaylan inta waxaa musaabaray soo geli waa muxaaqaladan marka waxay soo gelaysaa un musaabaraday soo gelaysaa waana dhahay waa sabuulkii oo belihiisii ku jira galaydii mise gacadii mise galiwaxaas oo mid miisaan lakarabaa lagu iibiyo oo la kala galadeeni waxaaba noqon doonaan inta miisaankooda ayaa la yidhahdaa muxaaqala qaarkood waxaa kasta lagu fasiraya muxaabarada muxaabarada muxaabarada ayada inaan doonto oo beecu muxuha kiraal ardi bidacdigaa tajmiinha waxaa ka soo bixi doona wixii lagu kala galay kulkii rubci masaashaas ayadana waa lagu fasira muxaabarada leannu xaq muxaaqara min alxaqi xaqiguna waa masracada iyo beeraha yidhaha qaala xadathana yaxya ibnu bukeer qaala xadathana layt ibnu sacdin can cuqayl cuqayl ibn abi khaalidin an ibn shaabi zuhri aqbala min salim bn cabdillah an cabdillahi bn cumar radi allahu canhuma ana rasuula lah sal slam qaal laa tabicu tama fimaargeed ka saara hagcadinaba xataa yaduwa sharaacu ilaa bisarkiisa uu ka daahiro oo suubanaashihii cilmigii aafaakoodku ka nabadgalay in la iibsadoo la isticmaalo uu u suubano ilaa ka daahiro walaa tabicu tamana bitama fimaargeed ka saarana mid dhulka taallaaku gadana laba xurubu marka xadiikan xumbaarsan yahay mid waxaa weeyaan si ahaanba miro geed saaran labada iibin karo haddaad miraha u jeedo lacag xataa kuma gadan kartid kol haddii biseelkii gaadhay midii geedka saarnaa dongeedkii muxuu ahaa midihii calaamiyat alqaci haddaynan ahayn oo salka waa ka burayni mararka qaar waxaa dhihi kartaa beertan sabuulka iyo haquuqa saaran baa gani iyada weli bislaamin oo sabuulka saaran yahay waad iibsan baa marka xaalada ku banaanan kartaa jira waxaa way calaa shardi qadr quraanada mar sabuul looga jeedo timirtii oo miiskeeda la yaqaano oo taalla meeshan oo muxuu ahaa usuradii muxuu ahaa bogsiid wuxuu jira xiro ama lamiisa la miisaani kara midkeetasaan lagu daro tanaa la diiday caraayadaasaa soo socotay naga soo qaala saar muxuu yiri wa axbarana cabdullahi bn mascuud waran cabdullahi bn cumar abiisi can zayd bn thaabit bn kawri anna rasuula sal slam raktasa inuu ogolaaday rugsadaad maqasho waa shay la xarimay kadib inuu ogolaado lilxaaja odaluda ayaa ruqsan yihahdaa rakasa bacda taxriim markii la xarimay kadib wuu ogolaaday bacda dalika intii la xarimay kadib fii darci caraaya musaabanada eheleda dal reebay caraaya masalada la yidhahdo birudabi rudab in lagu gato in rudab lagu gato timir aw bitamri timir markaa yani qofba timir buu jeeda kuna rudab buu jeeda birudab in rudab la qaadsado aw bitamri timir lagu gato laba min bakis min qayrihi waxaan ka ehe baabulcaraaya musaabanada masoo xuduuxa xuseen baab alcaraaya basa duma musaabana soo reebay asgure قال حتى نظم بتعالى الحب ان شاء الله حدثنا عبد الله بن يوسف التميمي اخبرنا مالك عن نافع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنه والمزابنه بيع الثمر بالتمر في بيت عين بالتمر تمر بقول كيلا وميسي وبيع الكرم عنب في زبيب الأولى كيلا سواء كيلا وميسي حال كيلا من كيل حدثنا عبد الله بن يوسف التميمي اخبرنا مالك بن انس عن داوود بن حسين عن ابي سفيان مولى بن احمد بن ابي احمد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنه والمحاقه musaabanadu muxaqaray walmusaabadatu ishtiraacu tamri shinaar geedkaa in lagu gataa bitamri tijir calaa ruusi nakli saaran ama ay ku ahaa tamarada bilaha ala ruusi nakli saaran qaala xaddaana xaddaadka timirteedu waysaala lama soo goynin xaddaana musadad bn musarhadin qaala xaddaana abu mucaawiya محمد بن خازم المريض عن اشعري الشيباني ابو اسحاق الشيباني اسمه الفيروس عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقله حاجات في والمسابقه المسابقين عطوا حالات المحاقله المحاقله وياها اه وحمود لي وحاجات كده اما المحاقله هذا كلام المسابقه شبهنا وهي سبب الكتب في انه لم يسوي الدواء قال حدثنا عبد الله بن مسعود بن عنبي قال حدثنا مالك بن انس عن نافع عن عمر رضي الله عنه عن زيد بن ثابت حدثني can ibni cumar can zayd oo riwaayat saxaabi can ah, saxaabi radi allahu canhu ana rasul la sal slam alxasan ah, wuxuu garaarushay lisaaxibi cadiyati cadiyada midku saaxiibkaa an yabiicahaa inuu geerihi siibiyo bikarsihaa wixii geedkaas lagu qiyaasay ee lagu gamiray kiran caayu isagoo lamiisay in lagu garo kelan ala timid keligoo lamiisay in lagu garo ayuu ka waraa oo iktisaar nabigu canhu wasagara ay alxasan lisaaxibi alcaliya waa geedka ninka caariya ee geedka iskale alla nicaa geedkiisi uu qof siiyey caariya inuu ka yimid inuu kala wax yeeli doono bikarsihaabuu dad iyadoo waxyaasada la ogaayo casaarada kasoo dhici doono kayran baa lagu gadayaa yani miisna miisadoo tinyadaha dhulka taalla inuu ku iibiyo laba suuray leedahay baabun wuxuu ku saabsan yahay imaam baycu tamari calaa ru'uusina ah. timaartii iyo murihii oo geedka saaran ee dibnaad in lagu galo gudaha mawqida waxaan ka soo baxnay baycu musaamara waa timir iyo timaar geedkaana waa isu gada waa la jiray bee calaaya ma soo lacag ma u gadan kara beerta waa timid lacag ma ku ibsan karta lacagta sharciga leedahay marka lacag ku gadanayso shardiga leedahay oo bacda budubi salaaxi baa shardiga markay beerta beerta ay islaato oo kama xilli afar ay ka noqosho حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني ابن جرير عبد الملك عن عطاء عطاء بن ابي رباح ويارث مكي وابن زبير محمد بن مسلم بن تدرس زين المكي عن جابر بن ملك jaabir cabdillahi radi allahu canhu sheekale waa mudayn qaala wuxuu yidhi nahana muuse sala allah alay slam wuxuu reeb can bayci qawmi istimaalumankada xataa yaqiina ilaa uu ka wanaagsanaado kan xabisnaadaa loo wadaa oo aafada kana maqiro walaa yubaacu laga galo shayun wax oo muslimka mida beertaasi geedka saaran ilaa bidiinaari wadar oo dirham xataa markay bislaato lacagba ku garan kartaaye miliha kuma geliso ilaa bidiinaari lacag danaamiinihi wadar oo dirham daraahim ilaa alcaraayaa hadday noqoto midihii mala urkato caraaya isala la yihaaho unbaa loo dan yahay in caraaya oo soo reebay xaddaana cabdullahi bn cabdillaah qala xaddaana qaala samictu maalika maa naqay waxaa sa'alahu cubaydullaahi ibnu rabiic baa su'aalay maalik buu su'aalaya wuxuu weydiiyey maalik ninka la yidhaahdo cabdullahi ibnu rabiic baa ku su'aalaya axaddataka daawuud daawuud ibnu xuseen wuxuu waramay carabi sufyaan markaaga warramay waa kiaasoo marray meela bn filaan carabi wareyna radiallahu canhu ana nabiya sal la alay waslam nabigu rakasa inuu rabseeyey fii bayci lcaraayaat bayca beyculcaraayada la yidhaaho iskadhisinta iscaariyisiinta fii hamsati awsuqin shan buski inuu ogol yahay in lagu dhaasoo rabadku dee ka saaraa sibidulka taalo ilaa shan buskiah inuu ogol yahay aw duuna hamsati awsuqin shanratiraa shan buski wax ka yar situuna saaca situuna saaca lixdan suus ayaa waxaa la dhahaa wusqi marka lixdan suus oo min shan ah ilaa saddex boqol oo suus bay noqon intaas waa la ogon yahay rugsada ku ogoshahay in musaabanadu la xarimeen yaad ku jiiraysaa oo lagaga ogolaata inaad maarata rugsada la qaadato arrintaa inba musaajidma noqoto qaala maaliku ku yidhi nacam ila meel basaaj la weydiye meel basaaj la weydiye buyid nacam buha waa sidaas oo beecil caraaya hadday tahay ilaa khamsata awsu ama duuna khamsata awsu ayaa la ogon yahay xaddadanaa cali bna cabdillahi madini qaala xaddadanaa sufyaan sufyaanka oo wata in calihi ku kawarnaya waa ibnu cudayna qaala yaya wuxuu ibnu saciid samictu waxaan maqlay bushayra bushayr baan maqlay bushayr ibnu yasaa ibnu abi kaysaan bushayr ibnu abi kaysaan yasaa qaala wuxuu yidhi bushayrka samictu waxaan maqlay sahl bin abi xakma radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allah alay slam nahaa wuxuu reebay can bayci tamari bitamri soomaali atamari beeka bitamri inuu gado inuu reebay waxaa la yidhaha magaceeda musaban walaxisa walaxasa wuxuu ogolaaday xuseyn kadib filcaliya tacliid buu ogolaaday antumaa cayn la galo geelahaas bikhasihaa lagu iibiyo marka la qiyaaso la qiyaaso khasigeedii yaakuluhaa waxaa geelahaasi marka cunaaya bihisaara ahlihaa ehelkeedii baa cuni dadkii gatay ayaa cunaya timirta bixiyey kudabanka udaba marku wareeg timir bay shubeen wa qaala sufyaan wuxuu yidhi maratan ukra mar kale ilaa anahu rufisa waxaa la mugseeyey fi lcariyati cariyi baa la mugseeyey yabiicuhaa ahluha ehelkeedibaa gani bikalsihaa qiyaastii la qiyaasay inta u dhiganto ay shantii shan aan qiyaasii ay u gadi yaakuluunaha waxaana cunaya timirtaa ayada ay bixiyeen waxay ducadii ka cunayaan odaba adabaa odabay ku cunayaan odaba loo weliyahay bedelkeedii oo timira marka shabaha qaala wuxuu yidhi huwa sawaaba isku mid sufyaan baa saar yani riwaayada riwaayada horaba isku mid riwaayatu sufyaan can yaxya ibnu saciid uu ka wariyey iyo midda kale uu leeya waqaala sufyaan mar kale waa ina ana ruqsat alcaliya yabiicu ahliha bikarsiha yakuna ridaba qaala yani bukhaari waa yaqin yahay huwa sawaab labada riwaaya waa isku mid riwaaya waxay ku daliiliyeen in musaabaradii baycu timaari bitamri lagu gadaayey laga soo muxuha istikmaadoo laga soo reebay oo ruqsad darteed laga soo reebay baycu lcaraaya baycu lcaraayaduna geedihii aayada loo bixiyey ilintiiba qiyaasa waxaa ka soo bihi doona bedelkeedii oo timidahoo la miisay inuu u gani karo dayna geedihii midihii saaraa oo qodaba dadkii u wareega ay cuni karaan ay cuni doonaan oo damaamii kala kee ay cunaayaan marka labadaas riwaayada intaasi ku faa'ideeyey taa darteed ugale wasaba isku mid qaala sufyaan sufyaan baa marka wuxuu yidhi riwaayada marka riwaayata yaxya ibnu saciid riwaayata yaxya ibnu saciid sufyaan uu ka warinaya ibnu saciid riwaayata sufyaan can xushayn waxay ku cadaysay beecu araayaa inayna mutlaq ahayn ay muqayad tahay oo ruqsadaasi ay tahay bacda alxasi marka la gamido oo la qiyaaso waxaa kasoo dhigi doona in wixii u dhigmay oo timo lagu gadan karo goladaa geelaha ku wareegta qodobkaleetaa kaa inay dhacaan ay saa cunayaan laakiin waa dalma bikhasiha intaas buu sheegay sufyaan marka riwaayo kale la socdo qaala sufyaan baa wuxuu yimi riwaayadan kale wuxuu werinayaan min makiyiin wuxuu werinaya oo abu zubayr iyo caqaa ibn abi horaa iyo wuxuu ule faqultu nixna waxaa ku yidhi ibnu saciid ayaa waxaa ku yidhi ibnu masaajid waana qulaama nagna laygana nahay ina ahla maka reer maka yaquuluuna waxay leeyihin ina nabiya sala allah alay wasalam raqasa wuxuu rugseeyey lahum dadkaasi asxaabulcaraayaat fi bayc alcaraayaat lahum dadku ku ogolaada fii bayc alcaraayaat bayc alcaraayaat waa u ogolaada musaabanasha lama xarimin beecudku naari bitamisa lama xarimin raqasa wuxuu abaa u rugseeyey nabigu lahum dadkii fii bayc alcaraayaat sababta waa mutlaq bikasaa mala socoto ya bikasaa mala socoto mala socoto intan marka itigadiada riwaayata yaxya ibnu saciidna waxay ahayd alkibaaca bikarsiha ayaa kulluhaa ahluhaa u daman qaydkaasa ku xignaa waa in waa lagu ogolaaday inaad timir aad timir geedka aad dumarka kale ku gado si mutlaqaasi ma ahee bikarsiha markaasuu sufyaan wuxuu yihi sheekh yaxya isagoo la hadlaayo wuxuu yihi reerka waxay leeyihin inama yaraa salaatu bacd calaya oo aan waxba waxasi iyo xisaab iyo qiyaasiiba samayn faqaala markaas wuxuu lama yadlaaha marka reer marka maxaa maxaa maxaa u sheegay reer marka wuxuu tanbihi muraha degan ayaga waxaa la wadaanaya walweydiinu dixlata shitaa wasayf baa la weydiin tijaaro iyo muxuu ahaa alaabo la gatay iyo alwasn wasnu marka wasaacu saacu madiina wixii biis iyo beer iyo mur usabta madiina la weydiin masaladan ka hadana beeraha ka hadana reer marka beeraha ka arkay ilahay baa minihii o dhan u keenay meesha unba inbaa ilayku ala kullu shay unbaa loo keenayaa maxay kula boodiyiin kula boodisma ibnu saciid sufyaan kula boodiy oay yidhaha maka markaasuu qultu waxaan u yidhi ina waxaa ahaada reer maka inuu reer makaasa aba iyo isxusnaan iyo yahuuda waxay ka waranaya can jaabir ka waranaaya jaabirka waa madada marka reer maka waxaa ahaa ragga ardada ee xadiidku aala ila lmadiina reer madiina ku biyo shurtay oo jaabir bn cabdillaahi baa u tahay masaxada waa masaxeed iska amusa weliba waxaa usii bannaan inuu sii yidhaahdo xataa reer madiina ha wariyaane xadiidka aad sheegayna waa muqayad kanna waa mulaq qaacidada waxay ahayd xamlu mulaqi xamlu mulaqi cala muqayad ah, riwaayadan bikasa ku dartay waa muqayad riwaayada anta magaca ee bicul carayaa iska itlaaqdayna waa mulaq walqaacidatu xamlu mulaqi cala maada cala muqayad haddii xadiid mulaq ah oo aan xaqaydiiba u xelin waa sheega taxyiiru raaba soma waa mutlaq mumina waa muqayir xagga mutlaqaa muqayir waxaa laga rabaa adoon muminada ahaanayso ayb kuwa kale wasaaqabu waa saasa oo waxaa weya haddii ragga sabaafudda calaaya ay mutlaq iska tahay biqasiha xadiidkaasaa qayoobay oo ku daray qaala sufyaan wuxuu yidhi inamaa aragtu waxaan oola jeeday oo maxaad oola jeeday jaabir bay ka wariyeenka markaasu wuxuu le inamaa aragtu waxaan oola jeeda majaabiran min ilmadiina haddaad reer madiina u jeedo ood rabto jaabir baa reer madiina ka wariyay sheega shika waxaa ugu yiri alaysa fiihi ee fii xadiidi sahl bn xaqma xadiidkan aad soo marisay umu saciid aakhihi sahl bn abi xaqma saxaabigaa uu warinayo soo kuma jiro nahaa inuu nabigu reebay sala allahu alay ali wasalam can bayci qamari dimaa in la galo xataa yadowsanaa beyculcaraayo unbaa ka hadlaysaa alaysa fiihi ya lays baa a alays baa sax qaat su-aal baa la weydiiyey horta waa soo socda lawelasa diraa waba ilahi agadi alaysa fiihi sufyaan baa waxaa lagu yiri xadiidkan adeeculcarayaa ka hadlayso in an masala beecu musaabara ayuu ka hadlay musaabaradu beecu timaari tamri lagu gadaayo maxaa waa la dahiye beeculcaraaya baa la ogolaaday beeculcaraaya ayaa la ogolaaday beyculcadaayadaasi se darteed loo ogolaaday aragnaydee ma shardiga kale ee xadiista kale ahaayee ah xataa yabdu salaaxu jawaayada xataa yabduga salaaxu ila marna waxaa la midacsanaayey timir timir lagu gadaa la kala dabi waliba ka carreyn marra tabar aan weli badbaadin aafada inay ka nabadgashay aan weli lamaalan lahaynin oo dan lagu ganac gooyo waxooga laga qaatay dhibaatada ka imaanaysa laga caranaayey oo laa tamiiqu kama caqayatuusana laa bisayfi u ka baahiyayeen marka bayculcaraayadaasi guduusana waxba shardin mahay miya saasuu markay itimaamay wuxuu helaysa fiih xadiifisah soo kuma jiro nihaaya cambeeda tamari nabi inuu reebay timaa in la gado xataa yabduwa sharaaxa laa bisayfi u ka bahay qaala wuxuu ihi laa may mare xadiifka sah kuma jira hadda dariiqa asaga laakiin dariiq soo socda arki doonta riwaayatu sahmi shacbi sahmi abi xakma in budur saaasa ohan jiro lakin budur salaaxaas waxaa weeyaan lacagti iyo nuquudti iyo masaladaas caamkaa bay ahayd ama beecul araaya ninku wadana ka gaara qodobkaas waxay ujeedaan bu maahaba inay beerka timaru ka noqo timaru ka gaara ma rabaan waxay rabaan qodob ay ku qodaan suura hoosureera leedahay hoosureera leedahay marka ilahna waxaa weeye waa dariiqan walilaa dariiq sahal insaan badan manduro kale baabu tafsiir calay calaayada tafsiirkeedi maxaa loola jeedaa culimadu laba macno u sheegaanoo min alcaariyati iyo min alculyi yacni caariya oo ah in tamliku muxuu ahaa almanfaca tamliku manfacatu shay duuna markuu ya maca baqaa cadam maca baqaa cayni ah, caariya alabta manfacada laga soo galaya iska dugdii soo celi ayaa caariyada yihahda beer ha taga loo imaama ha taga alaabta maarata soo qaado dahabka soo isticmaala winkasaas waxaas cabiidaya in xaggaa laga keenay iyo min alcilm laga keenay bimacnaa tacaqlaq can axkaami alashjaari masalatu musaadana xukunkii la saaray bay ka beeshay oo xukun kale oo maadaama musaadadu ay manhiicaanha muxarama aheed kan ayada waxaa weeya xukunkaasay ka darbesho oo ka baxsan tahay oo way banaanta caaliyadu labadaas way dhaheen laakiin sida tafsiirada kuma imaan doona soo socota in caayiyowna ay tahay macamu laba sooray marka leedahay labada soor waxaa weeyaa midda koowaad dad xoolo leh oo timir haysta timir bay haysta timir waa umudaa maxaa timir haysta laakiin timirta madow madow muxuha bise waxay ka dhacay rabaan waxay ku faakahida faakiha fudalka haddaba kala rodabka cunayso kabadhagimaysa lacayna male waa qaniir ma laha waa iska cunaysaa hadalku iska macaan yahay laakiin timirta marxabada cunta cunaayo kuulalay waa joojinaysaa marka faakiha ahaan timir way haystaane rabab bay u baahday aa soo garataan lacag maysa lacag ay ku soo gashaan ma haystaan lakin waxay haystaan timir ma haystaan faakiha way u baahan yihin see ma yeeli halaa waa loo cuna sida carruurta ay faakihada iyo ururaha cunaya oo helaan ayaa waxaa leeya timirtaadi dhulka ku taagan waxaa ku dara xabinta geed ka saaran laakiin bishuruud shuruudda waxaa ka mid ah in kasri uu sameeyo waxaa kusoo baxiugeed waxaa kasoo bixi kara oo qiyaaso kadib jeenna kasrigaasna una gaarin una dhaafin shan muski shan muski iyo wii ka hooseey wii ka hooseey shan muski ilaa toba taagna banayn shan muskina la gaarsiin karaayo waa tashaki hamsata awsuin oo duuna hamsata awsu halkaas lasu darashin waxay masaladana waa masale asalkeeda xaaraam u ahaa waa masalaka musaakara ayay ahayd shaygan xaaraamta ana haddii ruqsad la geliyo dee rugsada ayadaa waxay xaqiijiyo inuu ku dhicnaa wax shaki ah lama geli karo asalka xaaraamta tuqadar biqadriha ah. marka waa ina xaqiijiyo oo shan muski wax ka hooseeya iyo shan muski haddii isku qortay cadadka mutaxaqiqahe xaqiiqada ah ee shan muski kaya waa ina ku dhegnaa cadadka hamsa usukaan iska dhaafnaa ah, maadaama shay maxruur oo la xarrimay asalkeeda u ahaa marka waa inuu daanisho muski wax ka badan khasina inoo sameeyo baahidaas inay taallahoo dadka cudur ay u baahan yihiin tibirha ay haystaan waa qodobkood qodobka labaad waxaa weeyaan tibir waa shay waxay haystaan maha masaakiin waxay haystaan iyo waxay cuna mama haystaanba tibir mama haystaan iyo cunto kaleto ah baahida haysan ninkii marka meelaha lahaada wuxuu damca inuu iska siiya caariy labada geedmaalaka lahaa wax alla waxay ka soo baxaan ninka maali iska masaakiinta waa maana si waxa loo soo daaya geedka ay keenin oo waxa loo soo daayay sakiin uu ka soo baxay waxaa imanaysaa muslim balax bay soo gaaday ee kuseyr bay soo martay kodan ba soo dhawahay maalin walba dhex taagan beerti oo muslim hataa ah, meel beera siiso meel mar intaynba ku haysa ma alaasha mar intaynba ku hayn markaasa ku dhibaatooyeen masaakiinta dhexwaleedkooda markaasuu wuxuu leeya kale oo si ilaahay irinta geedka bislaadee geedkaasaa balgaasa lagu sameeyo maxaa soo dhigi doona intaas intaas oo jawaabaka soo dhigi doona timir oo keela la garanayo qabsada waxaa ka qaata socod beertayna tahay timita hadda la masladan ayada lama cuno labadaas ore maslad alxaraaj labadaas suuro waxaana qola timida haysata oon hal dabaysanin iyo qola waxba haysanio laakin sadi waaye neefka inta kubislaanayo suuqaa timid laga silayo ayb qaala waqaala maalik wuxuu yihi alcariyatu cariyadu an yulaya rajulu waa inuu ninku uu caariyeeyo alrajula ninka uu caariyo u siiyey annakhlata geed timireed ayuu siiyey oo ilbeed waxay kasoo baxad leedahay uma kadib watacaalaa u mudaafaaday bidukuulihi bikabati dukuulihi gelintiisa badan caleyhi xoggiisa beertuu kasoo dhalgalaayo faruuxisa le markaasa waxaa loo ogolaaday an yashtarihaa inuu ka gado minhu miskiinkii bitamri taaga shtariaha wuxuu ka gadaa gooyihii timirta saareeda geedka asaga ah ayuu ka gadi bitamri timirtaa loo kaaga timir iyo geed mintaalaha lasu dabana maxay ahayd beecu misaamaha tamirka waa loo gabaday ruqsa ruqsadii xaaje darteed baa sheegay qaala ibnu idriis wey shaafici waa la yidhi ibnu idriis lowdin waa la yidhi alcariyatu cariyadu laa takuunu ma noqoto ilaa bilkaydi min atabiya balyati marka imaam shaafici way la ogtahay qawaacidda iyo qawaacida shaaficiyada ayaa maxay tahay in khasi iyo wuxuu ahay balbiyatin iyo loo shardiyo jizaaki wax kuldubanaa ma ogoleen marka shaafici madhab shaafici saasa ah, alcariyatu laa takuunu ma noqoto ilaa bilkaydi min atabri in timirta la miiso iyo balbiyada marka midda geelka saaxa awaami oo miskeeda lama badbaadi karo ama qiyaas laakiin midda dhulka taalle wax lagu gadaayo waa in la miiso la garanayo ko laba waa inuu yada biyada taawada gacanta marka iska geliyo oo qofka loodiiba kana geedka ku wareego shardigaas wey walaa takunu marka ma noqoto ma banaan biljizaafi duudo jimyo wax duuduman timirta jawaanaha timirta qaabo qolaskaas ayuu yidhaha ma banaan oo in la ogaado leanna geedka wixii lagu qiyaasay iyo middan muu ahaa dhulka taalo wixii eh, eh, eh, miisaankeeda iyo intikeedka waa inay isleekaanaan ah, isleekaashaha marka boqolkii boqol ma noqon karaanoo ayag kusur noqono inba ayag isagas noqon laakiin hadda xaaladda la jooga iyo wuxuu adhow noqon doono oo dadku loola hoo yaqaan waa in dhahaan waxaasa ka soo tegi doon waa ina yidhahdaan marka si ay marka ugu dhawaato tamaakulkii tamaakulkii tiintii lagu galaao isku mid is ay noqoto taas walaa takuunu biljizaafi ma noqoto jizaafku waa wax duuduubano miisaankiisa iyo kiiskiisa la celin wamima yuqawiihim bule buhaari raximah llah wamima yuqawiihim madhabkaas ibnu idriis maxamed binu idriis shaafi inuu ku tegay waxaa xoojinaya qowlu sahl bin abixaq sahl bin abixaqna qowlkiisii uu yihi bilawsuqi muwasaqa awsuq waa jabku wusqi itilamaas iyo wusqigaas la musqiyeyoo la miisay muwasaqo waxoogaa la miisayoo keelkeediina wasnigeeda la garanayo xadiid baa uu sahan yiri ayaa waxay xoojinaysaa madhabkaa shaafici oo ah inay tahay timirtu kayn la dabyeeyna la xadisay xadiidka hadda uu ishaaraya isaan ibn xajar waa mawquuf dabarani min ariiq ilayh can jaxr bnu rabiica kasoo saaray min acrab xisaan bin abi xakma laa yubaacu naqlu fii ruuusi naqli bilowsaaq ilaa bilowsaaq ibnu usaqa ibnuha bilowsa ilaa biawsaaqan alaatatan alaatatan oo arbacatan hamsa taas buu leeyahay uwaamuskisheegsaddex uski afar uski waa ilaa shan uski naam taasna waxay xoojisay madhabu shaafici raximah llah taala ininkaa waa wax makiino homaysan aan duuduurnayn wa qaala ibnu isxaaq wuxuu yidhi fii xadiidii isaguna maxamed isxaaq mawey can naaficin wuxuu ka wariya can radiallahu canhuma kaanatin araaya araayadu waxay ahaan jireen an yubniya rajulu fii maalihi inuu ninku uu beerihiisa maalkaas beerta wada ee maalihi annaxla ee beertiisa inuu cayo u siiyo ama timiraad iyo walnaqlata inuu dhan kale timiraad iyo inuu qof cayo u siiyo maxaa dhacadda inuu cayo u siiyo waa isugu waayey waa suura un suura ka mida suuro kalaa jirto ayana imaan doonta oo midda ah qofkii fruutaystay qofka ku qaanaa wa qaala yaziid wuxuu yidhi yaziid bnu haaruun wayaan asufyaan ibnu xusayn wuxuu ka wariyey alcaraaya nahru waa beetimireed kaanat tuuhadu hiba loo siin jiray lilmasaakiin masaakiinta oo waxaa hibooleysa geedkao dhan meehe midhaha kasoo bixi doona wey falaa yastadiicuuna ma karaan an yantadiruu inay sugaan bihaa binadija biseelkeeda inay gaadho inay sugaan ma karaan fa lahum waxaa loo ogolaaday an yabiicuuha inay gadaan oo bimaa shaau waxay rabaanoo min atamri ay dhaafsadaan oo ay timirku wareegaan suuradaasu markaa iyadana yuu kuu sheegay qaala xadaanaa muxamed ibnu muqatil muxamed huwa ibnu muqatil buu ku leeyahy almarwasi qaala akhbaranaa cabdullahi ibn mubaarak almarwasi qaala akhbaranaa muusa bnu cuqba can naafic can ibni cumara can zayd bni thaabiti radi allahu canhum ana rasuula lahi sal slam rakasa fi lcaraaya buu ogolaaday caraayadii iyo caariyadii an tubaaca in la gado geedihii caraayadaha ee qofkan uu caariyada u bixiyey waa gadi karaa bikharsihaa markii la gabiro la qiyaaso o la ogaado waxa kasoo gii doono kela min kaylin ayaa lagu maarata kharsinaya ama bikaylin baa lagu iibinaya qaala muusa ibnu cuqba walcaraaya nakhalaatun waa geeda timiroho macluumaatu la garanayo oo taatiiha intaad u imaato fatashtarih aad gadanayso intaad u imaataa soo gadan marka radabkii baa la iibsanaya geedkii ma aha baabu bayci imaari qabla an yaduwa salaaxuha geedihii markaa midhaha ahaa ee geedka saaraa laba marba waa la diiday in la gado mar waa in midhihii midho lagu gado isku jinsi ah bayculmusaabana la yidhaahdaayo waxaa laga cararayana waxaa weeyaan ribaa lfadli baa laga cararayaa kol haddaad isku iibisay laba midho oo isku jinsi ah hadhowna ay isdhaafi karto o iskala weyne kala badan karto taasaa laga baqaayaa jahaaladan hadda laga qabo ee aan la garanaynin waxa geedka saaran ee kasoo bixi doono waxaa lagu xumbaarayaa tafaadul baa lagu xumbaarayaa qaacida jirtay oo ahayd aljahlu biاtamaauli kaalcilmi bاtafaaduli fi اlxukmi aljahlu biاtamaauli kaalcilmi bitafaaduli fi اlxukm haddii geedkan iyo midhaha dhulka saaran inay isku mithil yihiin laga jaahil noqdo waxaa lagu xumbaarayaa kalcilmi adoo garanayo bitafaadul inay kala badan yihiin watafaadulu yuaddi ilaa riba lfadli riba lfadligu marka yuu salka saarayaa oo xaaraana suurada kale ee meelaha geedka saaray in la gada aan loo galin waxaa weeye haddii aad lacag ku gadanayso oodan timir iyo timir aad ku gadayn lacag ay tahay rintu ay bannaan tahaye shardiisa waa inay midhuhu gaaraan xilligii biseelka waa inay gaaraan ay aafada ka nabadgaleen wa qaala leyth wuxuu yidhi ibnu sacd waa tacliiq an abi zinaad wuxuu ka wariyey kaana curwat bnu zubayr wuxuu ahaa yuxadiثu can sahl bn abi xathma alansaari min beni xaarisata reer benu xaaris u ahaaye ansaartaa kasii ahaaye annahu xadaahu can zayd bn haabit radi allahu canhu qaal kaana naasu dadku waxay ahaayeen fii cahdi rasuul xilligii nabig alay salaam yatabaayacuuna himaar miray kala gadan jireen oo lacagti baa la sii shubaya beertaa wax ka soo baxaya yaan yaan ku siin lacagti sii lacagtiba sii qaadan fa idaa jada annaasu dadku markay beertii gooyaan oo xilligii beeraha la gooynaya ay noqoto ninka isaga waa xaadinayo beertiibu wuxuu leeyahay midhaha soo guro lacagti waa shubtaye idaa jada annaasu markay dadku beerta guranayaanoo waxadara ay soo xaadaraan taqaadiin dadkii deynaha eh, ah, ka qaadanaya ee deynaha ka dalbaayay xoolaha ku markay soo xaadiraan qaala mubtaac ah, mubtaaci yaa wuxuu leeyahay eh, lacagtii lacagtii bay eh, sii qaateen lacagtii buu sii qaadanayaa marka kii mushtariga ah lacagta qaatay haddii mubtac baa la dhahaaye waxaa laga rabay waxaa laga rabay raashinkii timirtiaa laga rabay soo maa markaasu wuxuu leey kii mubtaaca ahaa haddii beerti loogu yimid inahu asaaba waxaa ku dhacay beerti ahamra himaarti waxaa ku dhacay addumaan baa ku dhacay malabiso malabisaa ku dhacday baal waxaa dhaca beerta ku dhaco waxaa jirta dhagaha iyo meelaha eh, mxuu ahaa balka iyo ku dhacaya oo luunka ku dhici oo midhaha meesha kasoo baxaya ku dhici oo saa iskula daaya saa iskula diiya oo midhihii fasahaadi halaabi tacafun baa ku dhici taafun ah, waa qurmaya ah, fasaadu alci wa tacafurihi waswidaadihi intuu midoobaado fal xumanaya marka beertii maanta midhihii waxaa ku dhacay malabisaan u habsatay asaabahu maradun cudur baa ku dhacay asaabahu waxaa ku dhacay qushaamun xasharaad baa galay iyo dixiri iyo wax baa galay ah, saasuu yihi caahaatun aafooyin buu sheegi yaxtajuuna biha xujaysanayaan <coughs> aafooyin buu sheegi war beertii waxaana galay wabaa isdabamara wabaa si noqday ayuu leey lacagtina waa qaatay faqaala rasul lah sal slm ba wuxuu yidhi lamaa kaura markay badatay cindahu agtiisa nabiga khusuma doodii murankii iyo isqabsigii markuu batay fii daalika arrintan lasu qabsanayo lacagtaan kuu shubay waan kuu shubay xoolihiisii iyo xoolihii waxbaa ku dhacay yaa nabigu wuxuu yidhi faimaa laa sidaa haddayna daynaynin falaa tabtaacu ha kala gadanina oo arrinta ayna wixii aad kala qaadanayn si saxa falaa tabtaacu waxba kala gadanina xataa yaduwa salaxu thamr ilaa himaarta iyo midhahan biseelkeeda uu ka gaaro xilli aan lagu maramarsan karin aafaa ku dhacday iyo cudurradan o dhan bay ka xuubsiibataa jirta oo ay beertu hadday misaga tahayna ay adkaanayso oo waxyaalahaas o dhan wax yeelaynin hadday timir tahayna midabkeeda ay ku bislaanaysa ay gaari xilligaa markii la gaaro markaa lacagay wax ku kala gata kalmushwarati buu nabigu saa u yidhi isagoo la talinaya yushiiru bihaa waa la teliyey arrintaas bikarati khusuumati murankooda faraha badan dartii buu kula teliyey wa akhbaranii markaa mushwarada keliyana markii dambe ma noqonin xugun wuxuu noqday qaadica oo xataa hadday raalli iskaga noqdaan inaan la ogoleen in imaarta la gado xataa yabdi sala baa soo arortay markii dambe waa la diiday waana xugun nabiga ala slam waa sheegay bima yahudu axadukum maal akhiihi ayuu ku cileeyey wa akhbaranii khaarijat bnu zayd bnu haabit ana zayd bnu haabitin lam yakun ma aheen zayd yabiicu imaara ardihi beertiisa iyo dhulkiisa midhahooda ma geli jirin xataa tatluca furaya ilaa uu ururka ururka uu soo baxo maca alfajri baa loo jeeda ururka xidigaha la yihahdo xidigaha la yihahdo ururka markay subaxa la soo baxaan waaga markuu oogmaba hadduu soo baxo xilligaa beeraha xilligii la goyn lahaa aafaadka o dhan ay ka nabadgaleen bitajriba ayaa khibrad ahaan lagu ogaaday xilligaa markii la gaaro wuxuu le hadda aafadi waa laga nabadgalay wax alla wixii ku dhici lahaa ama dixira ama muxuu ahaa dayaca muxuu ahaa baalka dhihi jiray ayaxa la dhihi jiray iyo waxyaalihii beeraha ugu saliday wax o dhan hadda waa ka nabadgalen waa iska ilaaliya saasuu dhihi jiray xataa tadluca athuraya fayatabayanu asfaru midhahan asfarkae jaallaha ahe weli bislaanin ay ka daahirto ka caddaato midal axmarkii guduudna ay ku bislaanay guduudkii uu soo baxo midhaha qaarna guduud bay ku bislaadaan kuwa madoob bay ku bislaadaan qaarkood ishidaad iyo adeeg bay ku bislaadaan misigado kale saa markaa tiraa hadday dhashii wada caanaysa daadan waayo way adkaata way bislaatay haddii kale iska xaquuq wey wax kalaana wax kastaana cuni kara oo siiban kara oo mari kara qaala qaala abu cabdillahi albuhaari wuxuu yihi rawaahu caliy bnu baxr <clears throat> ali bn br baa wariyey ali bn br aaan wey aaan razi axad shuyuu buaari buaari shuyuudiisu kamid yaha ali bn barkan aaan arazi xadaanaa buu yihi akaam akaam <clears throat> ibnu salb alkinani akaam ibnu salb qaal xadaanaa can ibnu saciid an zakariya ibnu khalid ah, an abi zinaad cabdulahi ibnu dakwan can curwata ibn zubayr can sahl ibn abi xasma can zayd ibnu haabiti radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi xadaanaa cabdullahi bnu yuusuf qaala abaranaa mutaabac wey riwaayadaas riwayada raacaysa wey mutaabaca la dhaha xadaanaa cabdullahi bnu yuusufin qaala akhbarana maali can naaficin can cabdillahi bn cumar radi allahu canhuma ana rasuula lahi sal l slam nahaa wuxuu raba can bayci himaari in midhaha geedka saaro laga xata yabdiya sala ilaa ka bislaado xataa lacag laguma kala gadan karo nahal baayaca midka baayac ee beerta laha waa loo diiday inu shaqada galo walmubtaacu mushtariga lacagta watanasana waa looga reebay labadiinaba joogaa la yidhi hadday dhacdo arrintaa dhacdana ninkii lacagtii waa laga soo celin oo aafa ay ku dhacdo beerta xadana ibn muqatil maxamed ibn muqatil marwasi abarana cabdulahi bn mubaarak abarana xumayd awiil qacda anas bn maliki radi allahu canhu ana rasul a sal sl nahaa wuxuu reebay an tubaaca in la iibiyo hamrat nakli geetimirada midhaheeda xataa tazuwa ila ay ka bislaato qaala abu cabdillahi wuxuu yidhi yani xataa taxmarada loo jeeda ila ay ka gududato midabka ay ku bislaan jirtay unbaa loo jeeda xaddaana musadad bin musarhadin qaala xadana yaxya bnu saciid can sulayd saliim bnu xayaan qaala xadana saciid bnu miina qaala samictu jaabir bn cabdillahi radi allahu canhuma qaal naha nabiyu sala allah alay waslam nabigu wuxuu reebay an tubaaca amratu in la iibiyo midhaha xataa tusqax ila ay ka bislaato qiila wamaa tusqax maxaa laga wadaa qaala taxmaaru waa inay guduudato waa haddii guduudu ku bislaato wa tasqaara waa inay midabkaa jaalaha noqoto hadii ku bislaato wayukala minha la cuno xilligii la cunaayey ee la kaydaysanayay ay gaadho aafada ay ka nabadgelaysay baabu baycu nakli qabla an yabduwa salaaxuhaa geedtimireed iyo midhaheed in la galo waa la diiday ilaa biseelkeeda ay ka daahirto ay ka bislaato iyo suubanaashe ay u suubanto in ay aafada ka nabadgasho xaddaana cali bn lhaytham qala xadathana mucalla mucalla bn mansuur qala xadathana hushaym huwa bnu bashiir qala akhbarana xumayd ibn abi xumayd aطawiil qala xadathana anas bn maliki radi allahu canhu an nabi sal sl anhu qaal nahaa wuxuu reebay nabigu alay salam buu yihi can bayci thamarati himaar in la gado xata yabduwa salaaxuhaa geedku markay saaran tahayba himaar la dhahaa وعن النkل geetimiradii in la gado isagana xatىa yزوa ilah ka bislaado قيila وma yزو qaala يxmاr aw يصفاr timirtu waa kala midab midab tuwa madow tuwa guduudan midabka ku bislaan jirta waa inay gaadho baabun idaa baaca himaara qabla an yaduwa salaaxuha haddii uu gado annaas musallad calaa manwi dadka wixii laga reebay mar walba ku salliday waa la kerinlayahay hadday sameeyaan oo beerihii lakala gato wixii biseelka u gaaray anaa ku nasiibsan iyo ay iska keeniyo ay noqoto oo qabla an yaduwa sala uma asaabatu ay ku dhacdo beerti caahatun aafa samaawiya aafa rabaaniya aafa rabaaniya dhihi mayno musiiba dabiici dhihi mayno masaaib dabiici ma dheheen ma jirto wax musiibo dabiici la yirahdo ma jirto dabeecadu laa ta'hiira lahaa fii eh, mxuu ahaa fi lkown kownka saaban kuma leh umuurtan oo dhanba biqadar ilahi wa qadaa'ihi ayay ku socotaa ilahay qadarkiisa kownigaa ayay ku shaqaynaysa marka aafa samaawi oo rabaani ala jeeda aaha hadday ku dhacdo fahmku min albaayic baayicii beerta lahaa ee lacagta la wareegay ayay ka gubatay beerta lacagta soo celi ninka mushtariga lacagtiisii aad qaadatay adi dhulkii iyo beertii mar aad abuurani lacagtii aad qaadatay waa soo celisaa leanna xilli aan la kala gadarin baad ka gaday ninka asagaa qarar baad ku samaysay lacagta waa soo celinaysaa xadiidka marka bukhaari waad arataa turjumadan waa adkeey waa xugun ku ariday wixii maslada masle khilaafi ay tahay oo qaarkood waa lasu qasa wadcu ljawaaix wa la yihahdo wadcu ljawaaix nin baa nabiga calayh salaatu wasalaam u imaaday beer buu gatay beerta ayadeed wuxuu lacagihii lagu leeyahay ee beertiina ka aafowday oo cudur kaga dhacay dayntiina waa loo qabsaday markaasuu tasadaqu yiri ku sadaqaysta ah, marka haddii ay ninka asagaa ah xoolihiisiba loo soo celinaayo daymihii lama dhehena laga bixiyo lama dhehen saasay qaarkood diirashanaayaan alaa kuli xal xadiidka hadda sida ku cad daahirkiisa ee noo imaan doonta musanifkana uu baabaystay waxaa weeyaan inuun waxba kulahayn walidalika xataa xadiidka laftirkiisa markii lagu sadaqaystay nabiga alay slam wuxuu yidhi khuduu hada walaysa lakum ilaa hada intaa qaata wax kalood kulahayni male min baab marka dadka wixii loo heli karaa loo jaabajaabeeya iska heheede ma aheenba wax kale qaala xadaanaa cabdullahi bnu yuusufin qaala akhbarana maali can xumayd can anas bni malik radi allahu canhu ana rasul a sl nahaa can bayci himaari minaha in la gadogado xata tusaha ila ka bislaato faqiila lahu waa ma tusaha maxaa laga wadaa qaal xata taxmara ilaa ka guduudato oo madabkii ay ku bislaanaysa gaadho faqaala rasul a sal slm ba wuxuu yidhi ciladii buu nabigu sheegay alayh salaam wuxuu yidhi ara'ayt oo waxaad ii sheegtaa idaa manaca allahu hadduu ilaahay diidaba ahamarata midhihii beertan ayada waan taabiir iyo talqiix owruro baan ku sameyaa tiri beerta ayada waa baxday wakaasoo baaldhoorkii baa baxay oo calaamadii ubaxii baa ka muuqdaa tiri ilaahay waaba manciyeyba inay midhihim soo baxaanba biman muxuu yaakudu ku qaadan axadukum axadkiisee ku qaadan karaa maal akhiih walaalkii xoolihiisee ku qaadan aafaa kaga dhacday beertii baa soo bixi weyday lacagtii baa shubatay oad i qaadatay ninkii beerta ku wareegana beerta waa ka aafowday seen xoolaha walaalkaa ku qaadan rasul nabi sala allah alay wasalam dalka waxay tusaysaa haddii beertaasi yaan la kala garanin xilligeeda lama gaarin la maqli waayo aafa hadday dhacato iyo ka aafowday beertii ninkii beerta laaba ka aafowday kan xoolihiisna waa la soo celinaya wallahu aclam billahi tawfiq sala allah wasalam ala nabiyina mxamed